alxamdu lilaah rabb alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed alqaacidatu alarbacuun qaacidada afartanaad yajibu ficlu lma'muuri bihi kullihi shayga waajibkaa ee lays amray in dhammaantii la sameeyaa oo lala wada yimaadaa waa waajib fain qadara calaa bacdihi wa cajaza can baaqiihi wajaba calayhi ficlu maa qadara calayh wax ka mida waajibkii hadduu ruuxu awoodi karo inta kale ee soo hadhayna uu awoodi kari waayo waxaa ku waajibaysa qadarku awoodi karayo waajibka ka kari karayo inuu la yimaado ayaa ku waajiba ilaa an yakuuna almaqduuru calayhi wasiilatan maxda waxaa laga reebayaa shayga uu kari karee awoodi karaa inuu yahay wasiilo iyo waddo keliyoo saafi ah oo aan gaarkeeda cibaado u noqon karin ama wasiila maxda hadduu shaygaasi iska yahay qadarku awoodi karaa waa wasiilo iyo waddo keliya aw kaana ama wuxuuba ahaa binafsihi laa yakuunu cibaadatan daat ahaantiisa midaan cibaado u noqonayn ama waa iska wasiilo keliya labadaa suuro waa laga soo reebayaa falaa yajibu ficlu daalika albacdi waajib ma aha bacdiga inuu sameeyaa uu kari karaayo kuma waajibayso laakiin haddii kaleo labadaa midnaba aanu ahayn waajibkii wax ka midana uu kari karo waxna uu awoodi kari waayey wuxuu awoodi kari waaye waa ka dhaceen intuu kari karana waa la imanaya qaacidadan ama asalkan waxaa u daliila qowluhu tacaala fattaquu allaha ma istatactum oo ilaahay wuxuu yidhi ilaahay ka baqa intaa kari kartaan inaad ka baqataan ilaahay ka baqa marka intaa uu ruuxu kari karo inuu la yimaado ayaa markaa saaran fattaquu allaha ma istatactum xadiidka saxiixa ee bukhaariiyo muslim soo wariyeen bay u deliishadeen daliil labaad mas'aladaas idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya salaaddii ruuxu markuu tukanaayo waajibaadkii salaadda ama arkaantii salaadda ama shuruuddii salaadda wax ka mida wuxuu kari kari waayaa waa ka dhacayaan intuu kari karuu la imanayo salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin istaaggii buu awoodi kari waaye fadhiguu ku tukanaya fadhigii buu awoodi kari waayey jiifkuu ku tukanaya weliba jiifka waxaa afdala inuu dhinaca u jiifsado markuu tukanayo hadduu kari karayo fain lam tastatic fa calaa janbin waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen dhinaca midig buu u jiifsanayaa sida qabriga qofka loo dhigo hadduu kari karo saasuu u jiibsanaya hadduu dhinaca midig awoodi kari waayo dhinaca bidix buu u jiifsanaya hadduu taana awoodi kari waayo jirjirku u jiifsanaya cagihiisana qibladu u jeedinayo mise markuu madaxa ishaarada saa sare ugu soo qaado wejigiisu qiblada u qaabilo fa calaa jambin jambigu waa dhinac fa cala dijaacin lama odhan saas aawoodee culammadu waxay yidhaahdeen jirjirka in loo jiifsado waxa ka horraysa in dhinaca loo jiifsado fain lam tastatic fa calaa jambin waajibaadka kale salaadda wuxuu kari kari waayo waa saas iyo arkaanta salaadaba qiraa'adii faatixada ruux ma garanaayo masalan dhowaan buu soo islaamay faatixadii ma baran waana ku adkaatayba ilaa intuu ka baranayo adkaartii axaadiista ku soo aroortay buu ku celcelinaya subxaana allah iyo alxamdu lilaah laa ilaaha ila allah wallaahu akbar adkaartaasu maqaamkii qiraa'ada akhrinaya ilaa intuu qiraa'adii ka baranayo tahaaradii biyo hadduu awoodi kari waaye oo wuxuu awoodi kari waaye biyaanu haynin ama wuxuu awoodi kari waayey biyihii waa yaallaane laakiin waanu isticmaali karin oo xanuun u diidayaa jira inuu isticmaalo biyaha xalka caynkaasa wuxuu samaynayaa tayamum ama gegebaysi gegabadaasuu la imanaya innaga hore u soo marray qaacidada odhanaysa laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura marka wuxuu qofku kari kari waayaa waa ka dhacayaa zakaatulfitrigii ruuxi ma hayo wax sakaatulfitrigii gaadhaya ha yeeshee qadar sakaatulfitrigii ka miduu helay mase wada helin qadarkaasina ziyaado wuxuu ka yahay quudkii naftiisa iyo cidduu mas-uulka ka yahay quudkoodii habeenkaa iyo maalinta ciidda habeenka iyo maalintaa ciidda quudkoodii markay ka reebtaan inta kale soo hadhaysa sakaatulfitriga gaadhi mayso laakiin waa qayb ka mid a intaa uu hayaabuu bixinaya idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum intan baanu awoodi kara bes wax kale kuma saarna intaad awoodi karto bixi baa la odhanaya dharuu cawradiisii ku asturo waa waaye laakiin qadar alcawra almuqallada wax asturuu haystaa wax laakiin cawradiisii wada qariyo ma hayo ninkii masale waxaa la odhanayaa qadarkaad haysataa intay asturi karto ku astur waa fattaquu llaha ma istatactum ee ma odhanayo ruuxu mar haddii wax wada asturo aanan haynin waa iska wada daynayaan ila waxaan cawradii ku astura ma hayee intaad haysataa ead awoodi kartaa waa kugu waajibaysaa waxaanad awoodi karina waa kaa dhacaysa haddaba qaacidada caynkaasa wuxuu sheikhu ka soo reebay laba mas'alo labadaa masalo waxay tahay qadarka uu waajibkaa ka kari karaa hadduu yahay wasiilo keliya waa wasiila maxda wasiiladaana waxaa loola imanayey marka asalka la samaynaayo laakiin gaarkeeda wasiiladu isuma bixinayso xaalka caynkaasa lama odhanayo wasiiladan wuu awoodi karaa ee intan hala yimaado tusaalaheedu waxay tahay ruuxbaa salaaddii jimce iyo salaaddii jamaacadaba ninbaa awoodi kari waayey inuu yimaado ha yeeshe waa awoodi karaa guriga intuu ka soo baxo inuu qadar soo yaro socdo mise gaadhi karo kamana qaybgeli karo jumcadiiyo jamaacada miyaa la odhanayaa fa'tuu minhu ma istatactum war intan waad kari kartaaye intaad socon karto soco halkaad socon kari weydo iska noqo marka maya mar haddii la garanayo inaanu kari karin socodkan la soconayaa wasiile lagu gaadhayay ahayd yacni salaaddii jimce wakadaa jamaacaduna waa la mid marka lagu socdo qowlka odhanaaya jamaacadu waa fardun cala alacyaan waana madhab ka mida madaahibta culammadu ay mas'alada ka qabaan madhab ka mida weye ama waa qowl ka mida sheikhuna markuu misaalinayo jumcadiiyo jamaacada oo jamaacada uu ku darayo wuxuu ku soconaya calaa hada alqowl ayuu ku soconaya almuhim waxaa la odhanayaa intaa yar ee aad socon karto ee aanaad ku gaadhi karayn jumcadii iyo jamaacadii waxba socon maysid baa la odhanayaa kuma saara mar haddaanad kari karin inaad jumcadii iyo jamaacadii ka qayb gasho waayo socodkan la soconayaa waxay ahayd wasiila maxda waxay cibaado ku noqotay haayada ay ku gaadhsiinayso laakiin haayada ay ku gaadhsiinaysay haddaynay jirin dee iyadu maqsuudun bidaatiha maaha marka ashyaada maqsuud lidaatiha ah ayaa la odhanayaa faatuu minhu ma istatactum waxaa kaloo la mida ruux baa waxaa ku waajibay xaj ama cimre mase awoodi karin in xajkii ama cimradii uu gaadhaa muu kari karin inuu maka gaadho ma awoodi karin cadow baaba u diido ka manciyey ha yeeshee masaafada qaarkood iyadoo uu ogsoon yahay in laga manciyey cadowga halkaa dambay markaa joogaan inuu markaa gala inaan loo oggolaynna waa ogyahay inta yare uu ruksada u leeyahay ma socon karaa ama la odhanaya way ku saaran tahay intani kaama dhicin waxaa la odhanayaa masaafada goynta uu goynaya uu soconayaa marka horeba wasiilay ahay marka maadaama wasiila maxda ay ahayd mar haddaan maqsuudkii suuragal ahayn oo aanu dhacayn qayb wasiiladii ka mid oo lala yimaadaa maqsuud ma aha ruuxiina ku waajibi mayso waa wasiila maxda waxaa kaloo la mida ruux baa madaxa waa hoolan yahayoo wax tima aba ma leh cillad baa ku dhacday timihii waa ka guureen madaxiisu waa mulukh nooca dadku ay yidhahdaan allow xiir xajkii ama cimradii buu la yimi xalqigii muxuu samaynayaa tima ma lehe fuqahada qaar waxay yidhaahdeen makiinaddii inta la soo qaadaa madaxa la iska marmarinaya timba yaanu ku oole laakiin ta noocaas waa qalad waayo in makiinadda madaxa la mariyaa maqsuud lidaatiha may ahayn oo iyadu daatadeeda maqsuud uma ahayn waxay ahayd wasiilo waxay waddo u ahayd xiirista timaha la xiirayo haddii timo la xiraaba meesha ayna oolin ya makiinaddii in la yidhaha madaxa la yska marmariyo tan noocaasi waxay noqonaysaa midaan waajib ku ahayn oo aan sax ahayn waxaa la mid a ilmaa wuxuu ku dhashay isagoo gudan caadi isagoo gudan buu dhashay fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waa in wax yar lagaga dhiijiyaa si waxa weeye loo tilmaamo gudistii in la samaynayo laakiin waa halad waayo dhiijinta laga dhiijinayaa waxay ahayd wasiilo waxay u ahayd gudista la gudaayo ee maqsuud lidaatiha may ahayn marba hadduu iska gudan yahay in la yidhaahdo wax yar oo dhiigaa laga keenayaa oo dee makiinaddii baa la yaro marinaya tan noocaasi waxa weeye waa mid marka khalad ah sheekhu wuxuu yidhi waman wajaba calayhi alxalqu aw alkhitaanu walaakinahu wulida makhtuunan wa kaana ra'suhu la shacra fiih lam yalzamhu imraaru lmuusa cala maxalli alkhitaan ولا على جلدة الرأس الذي لا شعر فيها لأن ذلك كله وسيلة محضة ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحالة أو استحبه فقوله ضعيف عدة واجب السيء علماء كمدة إن مكينة لما ريح على الضاس أما أن واجبين يلي مستحب واجبين ماذا وكرد عضيه لكن واستحبابا إن إن عينك على السمعي قول كيس ضعيف فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره waayo ashyaadani daatadooda maqsuud uma aha waa maqsuudun ligayrihi waxa kale ay sababayaanee keensanayaan bay u noqdeen mid yaga loo rabo wixii kale mar ay keensanayeen mar haddaynay jiraynin oo aan la helaynin oo dee yagii ay dhaceen waa in wasiiladiina dhacdaa tabacan liasliha intaaba sheikhu wuxuu u tusaaleeyey ilaa an yakuuna almaqduuru calayhi wasiilatan maxda waxaa kaloo laga soo reebayaa masale labaad baa laga soo reebayaa waajibkii markuu wada kari kari waayo wax ka mida uu awoodi karo intuu awoodi karo inuu la yimaado shayga labaadee laga soo reebaya waa maxay waajibkii inta ka midkee uu awoodi karaa gaarkeeda cibaado uma aha oo mar haddaynay gaarkeeda cibaado u ahayn intanaad kari karta la kaale la odhan maayo misaal ruux baa soom baa ku waajibay ha yeeshee maalintii inuu wada soomaa ma awoodi karo qaybse maalintii ka mida haddii la yidhaahdo soomanow waa awoodi kari lahaa hadday saasi u bannaanaan lahayd saasi hadday mashruucu noqon lahayd qayb maalintii ka mida waa awoodi kari lahaa haddii lagu yidhahdo ilaa duhurka ma soomi kartaa waxaa odhan karaa haa ilaa duhurka waa adkaysan karaa laakiin ka badan maya ma waxaa la odhanayaa ilaa duhurka laga gaadhayo iska soomanow markaa dambe aad awoodi kari weydana iska afar maya lama odhanayo waayo ilaa duhurka in la soomanaadaa cibaado ma aha maalintoo isku dhan baa cibaado isku noqonaysa laakiin qayb maalintii ka mid a ah baan soomaya inta kalena waa afurayaa dee wax dhici kara maaha gaarkeedana cibaado u ahayn qisa aan meelaha qaar ku arki jiray waxay yidhaahdeen mid reer miyiya ayaa maalin wuxuu soomay caashuura ah markuu soomay ayaa duhurkii marka la gaadhay buu iska cuno iska afura markaasaa lagu yidhi war maxaad u afurta markaasuu yakfiini sittatu ashhur soo lama odhan marka waxa weeye sanad eh, dembigeedaa lagu dhaafaa maalinta cashuura haddii la soomo lix bilood baa igu filan buuri ya oo maalin nuskeed baan dee soomanay buu leeyihi marka tan noocaas oo kale waa waxaan jirin waxay ku habboonta in lagu daro min qasas alxamqa waalmughafaliin almuhim qaybta uu kari karaa haddaynay ahayn gaar ahaanteeda aynay cibaado u noqonaynin xaalka caynkaasa lama odhanayo intaad kari karta la kaale la odhanaayo intaad kari karto la kaalay la odhan maayo marka taana saas yada ah weeyaan qaacidadani sideedaba waxay ku dhisan tahay almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur halkay culammadu qaacido kale ka cabbiraan shayga la awoodi karaa kuma dhacaayo waxaan la awoodi karin ee laga caajiso oo haddii waajibkii laba qaybood leeyahay maysuur iyo macsuur mid la kari karo iyo midaan la kari karin labadaa qaybood hadduu u qaybsamayo qaacidadu waxay leedahay almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur shayga la awoodi karo kuma dhacayo shayga aan la awoodi karin sababtiisa ku dhici maayo oo lama odhanaayo mar haddaad kaa awoodi kari weydey kana waa kaa dhacay taasi waxay ka iman kartaa marka la odhanayo kana waa kaa dhacay labada xaalood ee u sheikhu sheegay inuu wasiila maxda iska yahay shayga la kari karaa waanu maqsuud lidaatii aanu ahayn iyo inaanu lidaatii cibaado u noqonaynin oo cibaado uu ku noqonayo marka waxa kale la socdaan alqaacidat alxaadiyatu waalarbacuun qaacidada koob iyo afartanaad buu halkana kaga hadlayaa sheikhu waxa uu sheikhu uhi raximah ullah ida ijtamacat cibaadataani min jinsi waaxidin tadaakhalat afcaaluhuma markay kulmaan laba cibaado oo isku jinsi oo isku nooca afcaashoodu waa isgudagelaysaa waiktufiya canhumaa bificlin waaxidin waxaa lagaga maarmaya lagaga kaaftoomayaa ficil keliya idaa kaana maqsuuduhumaa waaxidan hadduu yahay maqsuudkoodu iyo waxa laga rabaa mid keliya uu yahay waxa uu sheikhu halkan kaga hadlayaa masalada ku saabsan laba cibaado ayaa isku jinsi oo isku nooca labadaa cibaado ee isku jinsiga ee isku nooca waxaa la samaynayaa labadii cibaado waa isgudagelayaan shuruud bayna culammadu dhigaan cibaadadu marka isgudagelaysaa niyo labadaba la niyeeyey waa inay jirtaa laba cibaado isgudageli karna waa inay yihiin masalan salaaddii subax waxay ahayd laba ragcadood sunnatulfajri oo ka horraysayna laba ragcadood bay ahayd xaalka caynkaasoo kale ma suuragal aha inuu ruuxu yidhaahdo labadii ragcadood ee aan salaadda subax u tukanayey labadii sunnaduna waa i gudagaleen waayo laba markaa cibaado oo isku lammaan oo mid walba gaarkeeda loo rabo ayay ahaayeen marka waxay noqonaysaa in la yidhahdo labadii cibaado kuma wada gudan kartid waxaa la mid a cibaada wakhtigeedu wuxuu yahay mudayaq oo xilligaa gudihiisa cibaado kaloo la jinsiya lalama samayn karo sunnana waa la niyoonayaa ma suuragal aha masalan hadday ramadaan soo gasho xilliga ramadaan soon ahaan waxaa maanshaysay sawmu ramadaan soon kale oo lala soomaa faral iyo sunno kay doonta ha noqotee ramadaan ma aqbali karto laa ramadaan hore oo la qalleeyo walaa faral ama kafaara ama nadara walaa sunne ramadaan hadday bilato soon aan ramadaanta joogto ahayn maba asaxayaba waxay doonta ha noqotee waayo soomkii ramadaan waa mudayaq soomkii ramadaan baa ramadaan buuxiyey maxal kaloo lagu soomaa maba bannaanaba yaa maadaama ay sidaas tahay yacni haduu yidhaha ramadaan horaan qallaynayaa ama uu yidhahdo kafaaraan kafaara gudayaa oo la imanayaa soon kafaara baan samaynaya ama uu yidhahdo soon sunna abaan ah la soomayaa kullu daalika ma asaxayso ramadaan taa joogta keliyay u tacayuntay soon kale ma geli karo marka ashyaaday culammadu markaa leeyihin waa isgudagelayaan waa ashyaa maqsuudku ku wada xasilaya ficil keliya waana ka shiikhu shardi ahaan u sheegay ida kaana maqsuuduhumaa waaxidan hadduu maqsuudkoodu yahay mid qura masalan qofkii baa soo weysaystay masjidku soo gala xilligii salaadda duhurna waaba joogtaa waxaa jirta marka la weysaysto sunno layhaa sunnatulwuduu sunnihii weysada waa mid waxaa kaloo jirta taxiyatulmasjid oo iyaduna laba ragcadooda waa mid labaad waxaa kaloo jirta sunna alqabliya oo ka horraysaa salaadii duhur saddexdaa sunne ee kala duwan ruuxii ma ku wada gudan karaa laba ragcadood keliya culammadu waxay yidhahdeen hadduu niyeeyahaa oo sunnadii qabliga ahayd iyo sunnadii wuduuga iyo taxiyatulmasjidkii intaba hadduu niyeeyo innama alacmaalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa maqsuudkii waa ku xasiraya waxaa la mida ruuxii baa dhowr dhaarood buu dhaartay oo dhaartii waa tacaduday ha yeeshee maxluufu calayhiga lagu dhaaranayaa waa mid qura xinsina waa ka yimi intaanu tii hore ka kafaaro gudin buu markaysaga dhowr goor buu markaysaga dhaartaa la yimi dhaartii waa mutacadid tacadudkaasina wuxuu ku dhacay qabla alkafaara ha yeeshee wuxuu ku dhaaranayaa waa shay waaxidah maxluufu calayhiga dhaartu u dhacaysaa waa mid qura waxaa la odhanayaa calaa cadadi alaymaan tiradii dhaarahaas oo kafaara ah baa laga rabaa hadduu saddex goor dhaartay iyo hadduu afar goor dhaartayba waa inuu saddexdii goor ama afartii goor kafaare gudaa bise waxaa la odhanayaa hal kafaara ku wada filan waxay markaa culammadu tilmaameen in hal kafaara ay ku wada filantay sheikhuna waxa uu tilmaamay culammada dhammaantood inay saa qabaan waman xalafa ciddata aymaanin calaa shartin waaxidin wa xanisa fiihi ciddata maraatin walam yukafir facalayhi liljamiici kafaaratun waaxida qofka dhowr dhaarood dhaarta shardi keliyana ku dhaarta kuna dembaabay dhaartaasoo mukhaalafo ku sameeyey dhowr goor oo aan ka kafaaro gudin waxa saaran kafaaro keliya culammada dhammaantood agtooda hal kafaaraa saaran laakiin hadduu intuu dhaarto kafaaro gudo oo haddana nafsu alxalif ama nafsu alyamiin buu haddana ku dhaartay mar labaad bacda alkafaara kafaaro kala markaa fuulaysa ishkaal male waxaa la mida ah baabuulxuduudaat marka laga hadlaayo xuduudda ruuxii masalan waxbuu xaday oo qaadqaaday shuruuddii sariiqaduna waa dhammaystiran tahay mar keliya lagu soo wada oogay dhowr tuugo ou sameeyey oo mid walba shuruuddii lagu xadayn lahaa ay kaamiltoo dhammaystiran tahay xaalka caynkaasama waxaa la odhanayaa sariiqadi kastaba cuquubo gaara iyo xad gaara ka saaran miyaa la odhanaya saddex tuugaa lagu caddeeyey gacantiina weli lama jarin ma gacan keliya in la gooyaa ku filan wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah mise waxaa la odhanayaa hal tuugaa gacanta loo jarayaa ta labaadna waa in markaysagaa atraafta kale qaarkood loo gooya oo ta labaad addinka bidix loo jaraa gommaddiisa laga jara ta saddexaadna gacanta markaysagaa bidix loo gooyaa maya mar haddii tacadudka sariiqadu tacadudday oo ay soo noqnoqotay qablalxaddi ay dhacday maqsuudkii mid keliya fulinayo hal xad baa laga jaraya bes gacanun baa la goynaya gacantaa midig baa halkaa jalaqsatayda laga jaraya waa tadaakhulkii noocaas wey laakiin hadday dhacdo inuu intuu waxado ama intuu sinaysto xadkii in laga jaro oo haddana mar labaad dembiga laftiisii xadka keensanayey haddana lagu soo qabto lama odhanaayo waa la xadeeye ha la iska sii daaya waayo dembigan dambe uu la yimi xadka waa ka dembeeyey mar haddaanu xadka ka horraynin oo ka dembeeyey wuxuu noqonayaa inuu xad kale u baahan yahay tadaakhul kama suura gala hadday dhacdo masalan qof baa sariqa lagu soo qabtay waa ku caddaatay gacantii midig baa la jara markii gacanta midig la gooyey dabadeed ayaa qolo kale haddana sariiqo ku soo oogtay oogistan sariiqada lagu soo oogayaa ee labaad ficilka sariiqadu waa ka horraysaa xadka laakiin oogista la soo oogaya waa ka dambaysa xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo xadkii horaa kaga filan waayo iqaamadu dembi uu soo darisiiyey maaha oo uu dib kala yimi xadka dabadii xadka ka hor ayuu dembigan la yimi mar hadduu la yimina haddii mar la xadeeye xadkaas baa ku wada fillaa ha la ogaado in markaa sariiqadaa kale jirta ama yaan la ogaan dhaarta xaggeeda haddaynu noqonno waxay kaloo culammadu yidhaahdeen waxaynu markii hore sheegnay shay keliya inuu ku dhaaranayo laakiin laba shay oo kala duwan buu masalan ku dhaartay laba shay oo kala duwan ayuu ku dhaartay masalan inuu waxaa samaynayo iyo inaanu waxaa samaynayn wax kale labadii mid walba xinsi baa ka yimi dhaartuse waa mid qudha wallaahi afcalu kada walaa afcalu kada waa laba shay oo kala duwan waxa noocayo noocaasna waa samaynaya waxa noocayo noocaasna ma samaynayo waa laba shay oo isku maqsuud aan ahayn kala duwan dhaartina waa mid qura taas xilsi hadduu ka yimaado ma hal kafaaraa ku filan mise laba kafaara uu markaa la imanaya taa madaahibtu waa isku khilaafeen oo culamada qaarkood waxayaan kafaare keliya ku kaaftoomaya waayo dhaarti waa mid qura culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen kafaaradu waa tacadudaysa waana sida shaykhulislaam uu doortay wakhtaara shaykhulislaam ibnu taymiya ana alkafaarata tatacadadu bitacadudi almaxluufi calayh suuro saddexaad bay culamada qaarkood sheegaan oo ku saabsan dhaartiina inay tacaduddo maxluufu calayhig inay tacaduddo oo wuxuu yidhi wallahi afcalu kada markaasuu haddana dhaartii soo celiye wallaahi laa afcalu kada markaasuu haddana dhaartii soo celiye markaasuu wallaahi afcalu kada shay kale haddana marka waa saddex dhaaroodoo kala duwan iyo saddex arrinoo kala duwan oo ku kala dhaaranayo taas iyadu ishkaal ma leh inay kafaaraad kala duwan ay yeelanayso waxaa la mid ah kafaaraadka intihaaku xurmati nahaari ramadaana xurmadii ramadaan buu meel kaga dhacay gal maanuu soonkii ku buriyey dhowr maalmood baa arrinkaasi ka dhacay maalin buu sameeyey oo soonkii wuxuu ku jebiyey galmo maalin labaad buu sidii oo kale sameeyey maalin saddexaad buu sidii oo kale sameeyey welina ma kafaaro gudin hal kafaaro miyay ku filan tahay oo saddexdiiba uu kaga kafaaro gudayo mise maalin kastaba kafaaro gaara bay waajibsanaysa taasoo kale culammadu waa isku khilaafeen laakiin sida saxiixa ama qawigii waxay tahay waa inay kafaaradu tacadudayso bitacadud alayaam maalmuhu inay tacadudeen bay ku tacadudaysa sida saxiixi waa saas yadaa weeye kafaaraadka hadday markaa maqaasidoodu kala tagan tahay dhowr kafaaroo kala duwan oo mid kafaaratu dihaar tahay mid kafaaratulyamiin tahay mid kafaaradii galmada soonka lagu jebinayo tahay ramadaan biduuni cudrin dhammaanna uu ku dembaabay wajaba calayhi kafaaraatun likulli minha qowlan waaxidan likulli yamiinin buu qoray lakin waa khata matbaciha wa ama ida kaanat alkafaaraatu mutabaayinatan maqaasiduha ka kafaarati dihaari wa yamiinin biاllaahi wa lilwad'i fii nahaari ramadaana wa xanisa fi ljamiici wajaba calayhi kafaaraatun likulli minha qowlan waaxidan haddii kafaaraadka maqsuudkoodu kala tegan yahay oo kafaaratu dihaar iyo kafaaratu yamiin iyo kafaaratu lwad'i yacni ramadaan lagu jabiyey intaasaa kulmay mid walbana waa ku dambaabay waxaa ku waajiba mid kastoo ashyaadaa ka mida kafaaro gaara inuu la yimaado ayaa waajib ku ah iyadoo culammadu saa isla ogoliyey oo lama odhanaayo mid walba qoor in la xoreeya waa ku jirta xoraynta qoortaasaa ku wada filan odhan maayo alqaacidatu ahaaniyatu walarbacuun qaacidada labiyo afartanaad weeye ee ka mida alqawaacid waalusuul aljaamica qawaaciddaa ka mid a istisnaau lmanaafici almacluumati fi lcayni almuntaqilati jaa'izun fii baabi almucaawadaati manaaficda ama intifaaciyada la garanaayo in laga reebo oo laga istisnoodo fi lcayni almuntaqilati caynta ama shayga markaa guuraya oo cid ka guuraayo cid kale u guuraya ama cid kale markaa u sugnaanaya oo aan ciddii hore lahayd ahayn jaa'izun fii baabi almucaawadaati waa ku bannaan yahay baabka wax isku beddelka waa ku bannaan yahay waxa la ysku doorsanayo baabkeeda waa buyuuciyo waxa la midkee eh. istisnaaga manfacada la garanayo laga reebaa oo la yidhaahdo ilaa kada wixiina la bacdhabaa waa bannaanta wa yajuusu waa bannaan yahay alistisnaa'u reebitaanka ayaa bannaan lilmanfacati almacluumati manfaco iyo waxtar la garanaayo la reebo waalmajhuulati iyo manfaco aan la garanin la reebo mid waliba waa bannaantahy fii baabi tabarrucaat baabka samafalista iyo waxbixinta waxa ku saabsan baabkeeda manfacadii macluumka ahayd iyo taan macluumka ahayn mid waliba waa ku bannaantah laga reeba sheikhu halkan wuxuu kaga hadlayaa masale ku saabsan cuquuddii in istisna la geliyaa oo manfaco macluuma ama midaan macluum ahayn laga reebaa ma ku bannaantay mise kuma bannaana laba nooc baanu u kala qaaday ma baabu tabarucaat ahayd mise baabulmucaawadaad ahayd ma wax laysku doorsanayo wax laysdhaafsanaya ahayd sida iibkii iyo kiradii iyo wax la midka ah oo waxbaa wax lagu doorinayaa ama markaa la dhaafsanaya baabulmucaawadaat hadday tahay manfacada la soo reebi kara laga istisnoon karaa waxa la isdhaafsanayo manfacada ku saabsan ee laga reebi karaa waa inay tahay manfaco macluumo ah hadday majhuulo tahay asixi mayso masalan shay buu ka iibi oo labadii ruux waxbay kala iibsadeen saman iyo silcaa jirta midna lacagtii buu bixinayaa midna shaygii u iibiyey ayuu bixinaya shayga uu iibiyey manfacadiisa waxa uu ka reebayaa hadday dhacdo inuu wax ka reebo oo uu odhanayo ilaa kada waa inay tahay wax macluumoo la garanayo waana tii ku soo aroortay xadiidka nabigu sala allahu alayh wasalam naha can isunya ilaa an tuclama waana saxiix nabigu wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam istisnaaga marka wax la kala iibsanayo waxa laga reebaayo in wax laga istisnoodo waa nahyi mooyaane inay tahay waxaa la soo reebaya wax macluum la garanayo nahaa can isunya ilaa an tuclama marka waxa baxday hadday majhuulo tahay hadduu markaa ka iibiyo daabad faras buu ka iibiyey ama wax la mida ama wuxuu ka iibiyey gaadhi oo kaluu ka iibiyey caqadkii markuu saa uga iibiyo oo caqadku sidaa u dhaco waxbuu ka reeboo ka istisnooday oo wuxuu yidhi yacni waxaan markaa ka reebayaa oo ka istisnoonayaa meel heblaaye inaan ku gaadho ama inaan saddex maalmood ku sii intifaaco kii kalena markaa waa aqbalay istisnaaga iyo ka reebista shaygii laga iibiyey waxaa ku saabsanee laga reebay macluumka wuu aqbalay waa u sugnaanaysaa waxa uu ka reebay yacni qofkaas iibinayay waa u sugnaanaysa oo noocii nahyiga laga reebay weeye nahaa can ithunya ilaa an tuclama macluumo mar hadday tahay waa asaxaysa nebiguna sala allahu alayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim jaabir ibnu cabdillaah markuu ka iibsaday awrkiisii uu jaabir lahaa waxa uu xadiidku sheegayaa waistasnaa dahrahu ila almadiina jaabir wuxuu ka istisnooday oo ka reebay awrkaa iibka uu iibinayo inuu ilaa madiine ku gaadho oo markaa ilaa madiina rakuub ka sii dhigtoo ku gaadho nebiguna waa aqbalay waxay ku tusinaysaa istisnaaga noocaasoo kale ah haddii baayica iyo mushtarigu isla aqbalaan inay asaxayso bayciina aynay waxba yeelin min qabiili sharti bayna noqonaysaa shartigaasna waa u sugnaanayaa ruuxii shartisay ee laga aqbalay wastahnaa dahrahu ila almadiina masalan guri buu iibiyey gurigii wuxuu ka reebay wakhti macluum ah ou ku sii intifaacayo oo wuxuu yidhi yacni bil baan sii degganaanayaa gurigaas marka intaasaan ka reebay sida kale waa kaaga iibiyey bishaana dee waxbaan ku raadsanaya tacliilka wuxuu doonaa yidhahda hadduu istisnaaga noocaasa sulbul caqdiga la gesho oo markii qabuulkii iijaabku dhacayey ilaa kada ay ku jirtay waxa uu soo reebayna wax macluuma oo la garanaayo ay tahay oo daatadeeda waa la garanayaa zamankeedana waa la garanayaa ta noocaasi waa asaxaysaa waana bannaanta waxaa la mida ah kitaab buu ka iibiyey laakiin wuxuu ka reebay maalmo mucayana oo la garanayo inuu kitaabka soo akhriso oo wuxuu yidhi waan kaa eebiyey laakiin waxaan ka reebayaa inaan intaasoo maalmood soo akhrisanayo oo kitaabka ku soo intifaacayo mushtarigina waa ka aqbalay bayci waxba yeeli mayso inuu ku intifaaca muddadaas uu soo reebayna waa u sugnaanaysa maxaa la diidayaa hadday majhuula noqotaa la diidaya oo zamankeeda iyo manfacada lafteeda midnaba aan la garanayn ama mid ahaan ba aan la garanayn xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa jahaaladaasi baycii waxbay yeelaysaa mana asaxayso waxay culammada markaa in badan oo ka mida ay yidhaahdaan shardigaa faasidka ahi isaga ayaa dhacaya hadduu laakiin marka maqsuudkii bayca u munaaqado ku samaynayo ka hor imanayo burinaayo baycu inaanu asixin bay keensanaysa haddii kalena shardiga faasidkuunbaa dhacaya baabka kale ee tabarrucaadka isaga waxa bannaan istisnaaga manfaco laga soo reebaa waa bannaan tahay manfacadaasi ha noqoto mid macluumoo la garanaayo ama ha noqoto mid majhuula oo aan la garanayn farqiga u dhexeeyaana waxay tahay baabka tabarucaadku waa baab ruuxani samafal keliyuu samaynaya mar hadduu ixsaanun isagu samaynayo samafalayo oo waxani wax wax lagaga beddeshay aynay ahayn oo wax wax laga dhaafsaday aynay ahayn dadka nufuustooda aad uguma tacalluqayso siduu markaa yidhaahdaba waa laga aqbalaya laakiin mucaawadaad hadday taho wax lay kala beddelanayo la isdhaafsanaya hadday tahay ruuxu kuma raalli noqonayo wax aanu garanayn raallihaanshihiisuna muctabar weeyi innama albaycu can taraadin waata xadiiska ku soo aroortay ibnu maaja baycu wuxuu ka soo fulaayo oo ku yimaadaa raallihaansha laysaga ysaga raalli yahay qofkuna wixii jahaale iyo kharar ku jiro raalli kama aha wuxuu maalkiisa ku beddelanayaa inay u caddaadaan buu jecel aayaddana ilaahay wuxuu yidhi ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum marka buyuuci waxaa loo shardiyaa taraadi baa loo shardiyaa baabu tabarucaadka saynu horeba u soo sheegnay darafka tabarrucaya inuu raalli ku yahay baa la shardinayaa laakiin sida saxiixa ah ka tabarucu u dhacaya inuu raalli ku noqdaa shardi maaha saas aawadeed buyuuci saasaa taraadiga loo shardiya taraadiguna waa tafaacul labada geesoodba inuu raalli ahaanshuu ka dhacayo ayaa tafaacul maaddadu faa'iidaynaysa taraadaa taraadiyan amaa baabka tabarucaadka markii laga warramayey fa tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a ka loo tabarrucayaa inuu raalli ku noqdo lama shardin oo lama odhan labadiinnaba haddii naftoodu raalli ku noqoto gabadhii inay idin hanayso idin siiso wax meherkii ka mid oo idin cafido ninkiina inuu aqbalo inuu raalli ku noqdo laakiin diibu nafsiga maxaa la shardiyey waxaa loo shardiyey ciddii tabarrucaysay besba markaa ciddaa tabarrucaysay markaa raalli ahaansho iyo diibu nafsina ay saa ku samayso ciddii kale waxaa la yidhi fakuluu an marii'a saas aawadeed baabku baabu tabarucaad hadday tahay manfacadii macluumka ahayd iyo taan macluumka ahayn mid walba in la soo reebaa waa asaxays waxayna culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan yuktafaru fi tabarucaati maa laa yuktafaru fi lmucaawadaat baabka tabarucaadka waxaa lagu cafiyaa baabka mucaawadaadka waxaan lagu cafin oo lagu dhaafin ayaa baabka tabarucaadka lagu dhaafaa saas aawadeeda hadduu markaa ruuxii wax waqfo oo wuxuu yidhi beertaydaadi waa waqaf ama ceelkaygu waa waqaf ama berkaddaydu waa waqaf dabeedna wuxuu ka reebay muddo ayuu ka reebay macluumo ah oo wuxuu idhi mooyaane sannadkaa inaan biyaha cabbo mooyaane ama sanadka inaan ku intifaaco mooyaane sida kale waqaf weeye muddadaa macluumkee uu ka istisnooday waa asaxaysa waxaa la mida muddadu hadday majhuulo tahay oo wuxuu idhi waa waqaf laakiin istisna wuxuu geliyey muddata xayaatii intaan noolahay yacni inaan ku intifaaco mooye sida kale waqaf weeye muddada xayaatadiisuna majhuul bay ka tahay oo isaga agtiisa iyo dadka agtoodaba majhuula muddadaasi ay tahay oo lama garanayo qadarkeedu intuu noqon doono haddana baabu tabarrucaad mar hadday tahay waa ansaxaysaa xadiiskii ummu salama wuxuu sheegayey ee imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maajah ay soo wariyeen ana umma salamata actaqat safiinata wa sharatat calayhi an yakhduma annabiya sala allahu alayh wasalama muddata xayaati ummu salama waxay xoraysay addoon ay lahayd oo safiina la odhan jiray safiina ayaa la odhan jiray safiina waa doonni nin xoog badan buu ahaa safiinana nebigaa ku magacaabay oo marka safarkay la yahay ee la soconayo ninkii wax ku daalaaba waa isaga dhiibi jiray isna waa qaadi jiray nin xoog badan buu ahaa innamaa anta safiina markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa tahay safiina yacni doonni baa tahay yacni sida doonnidoo kalead ka dhigan tahay culayska badane aad qaadaysaa looga jeeda magac buu dabeed safiina u noqotay safiina magac uu ku caanbaxo ayay noqotay ummu salama safiinay xoraysay laakiin waxay u shardiday xoraynta ay xoraynayso muddada uu nebigu nool yahay sala allahu alayh wasalam inuu safiina u shaqeeyo xadiidkaasina waa xasan marka muddada uu nebigu nool yahayna majhuul bay ahayd dee waana asaxdayo lama odhan mar hadday muddadu majhuulo tahay shardigaasi asixi maayo baabu tabarrucaat mar hadday tahay waa asaxays marka almuhim baabu tabarucaadka waxaa lagu cafiyaa lagu dhaafaa waxaan baabulmucaawadaadka lagu dhaafay farqiga marka labada baab u dhexeeya waxay tahay mucaawadaadka waxaa la shartinayaa shayga la iibinaayo in marka la qeexo oo la caddeeyo aqoon in loo yeesho manaaficdiisana gees walba aqoon loo yeesho si qarar iyo jahaalo uu uga nabad galo nahaa cani ilqarar sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegayo nebigu sala allahu alay wasalam inuu reebay qararka iyo kedinta jahaaladu bayca waxbay yeelaysaa laakiin baabu tabarrucaadka isagu waa ka guda ballaadhan yahoo taxriirkaa lama shardinayo waayo ciddan loo samafalayo ee samafalkani u dhacayo ee tabarrucu gaadhayo wuxuu ku gaadhayaa majaan ama bilaash buu ku gaadhaya marka manaaficda qaarkood inuu ka jaahil noqdaa waxba yeeli mayso marka taana saa weeye alqaacidatu alhaalisatu waalarbacuun qaacidada saddex iyo afartanaad oo ka mid ah min alqawaacidi waalusuul jaamica man qabada alcayna lixadi nafsihi lam yuqbal qawluhu fi raddi sheikhu wuxuu idhi raximahu llah ruuxii qabsada oo la wareega alcayna shay ama daatu la wareega shay cayntii ama laftiis wuxuuna qabdigaa u sameeyey lixadi nafsihi naftiisa dheefteeda daraaddeed buu u sameeyey inuu isagu ku intifaaco ayuu shaygan yacnii qabdiga u sameeyey oo u qaato oo waa caariyo uu isagu markaa caariyaystay wuu caaraystay lam yuqbal qowluhu lama aqbalayo odhaahdiisa uu yidhaahdo fi raddi celinta uu shaygan celiyey sheegashadiisa uu sheeganayo la aqbali maayo bayino la'aanteed fa in qabadahu lixadi maaliki hadduu shaygan u qabsado oo qabdiga u sameeyo ruuxa maaligee shaygan leh yacnii dheeftiisa iyo dantiisu u hayaa isagu manfaco iyo inuu ku intifaaco kama rabo mana codsanoo waxa i ammaanaysi ama i caariyaysii ma odhan shayga inaad i caariyaysaan kaa rabaana ma odhan waa samafalayaayoo ruuxan kale u dhiibto u yidhi war waxan yahay dabeedna samafal uu ruuxa u samafalayuu ugu hayaa qubila hadalkiisa waa la aqbalayaa uu yidhaahdo waa u celiyey wixii aanu hayay yacni waxaa loo jeedaa biyamiinihi baa lagu aqbalayaa haddii bayina la waayo muraadka looga jeeda waa saas baabkan waxay culammadu kala farqiyaan in badanoo ka midii caariyada iyo ammaanada kale kala farqiyaan caariyadii ruuxu isagaa dantiisa u soo ammaanaysanaya waxaanu u soo caariyaysanaya waxaan uga dallaya inuu ku intifaaco masalan wuxuu yidhi nooc hubka ka mida buu yidhi markaa waxaan doonayaa inaad caariye ii siiso ama nooc weelka ka miduu yidhi caariye inaad ii siisaan rabaan ama nooc dahabkiiyo waxa la isku qurxiyo ka mida ayaa gabadhii waxay tihi waxaan rabaa inaad caariye ii siiso dabeedna waa caariyeysa caariyadii siday ugu maqnay ayaa markii dambe ciddii caariyada qaadatay waxay sheegatay caariyadii ciddii lahayd inay u celisay ciddii caariyada lahaydna uma qirin oo waxay tii imaad soo celin xaalka caynkaasa ruuxan isagu muxsin ma ahaynoo ma samafalayn markuu caariyada qaadanaayey ee wuxuu u qaadanayay lixadi nafsi waxaan inuu ku intifaaco maacuunka ah ayuu rabay kan kalaa muxsin ahayoo samafalayay ee caariyada bixinaayay mar hadday sidaas tahayoo ruuxa caariyada qaatay aanu isagu mutabarric aanu ahayn iyo muxsin laakiin waxaan ku intifaaco iyo dantiisa uu u qaatay xaalka caynkaasa bayinada isagaa laga rabaa iyo caddaynta hadduu celin sheegtay in la yidhaahdo markhaatiyaal ku caddeeya la kaala inaad celisa hadduu waayo markhaatiyaal u caddeeya waxay noqonaysaa ruuxii caariyada bixiyey in la yidhahdo adigu ku dhaaro inaanu kuu soo celin dabeedna ku mutayso waxaana sidaa loo yidhi oo looga duway masalada kale ee ammaanada waxa looga duway ruuxani maadaama dantiisa waxaanu u ammaanaystay oo u qaatay tuhmo waxaa iman kartaa markii dambana inuu damaaciyo marka xifdi dadka xoolahooda la ilaalinayo aawadeed ayaa loo yidhi bayine hadday noqonayso waxaa laga rabaa markaysagaa ruuxii caariyada qaata laakiin labada jaanib waxaa dee xoog badan ruuxan caariyada bixiyey ee haddana le iima soo celin oo dee asalku waa inaanu celin yaqiinta la hubay waxay ahayd inuu isagu hayo oo waxaasi ku maqan yihi arrinka uu sheeganayo ah waa celiyeyna waa khilaaful asli yaqiintii yaqiin la midoo lagaga guurayna lama hayo saas aawoodee hadday bayiino noqoto waxaa laga rabaa markaa kacaariyada qaatay laakiin haddii bayiino la waayo iyo markhaatiyaal caddeeya labadooda inuu dhaarto waxa u xaq leh ka geestiisa xoogga badanta oo ah markaa kii caariyada bixiyey ee samafalay haddii kale daalim kasta intuu caariye iska qaato oo aan markhaatiyaal u yeelin mid waliba iska odhan karaa waxaa weeye waa celiye marka la yidhahdo ha dhaarna dee dhaarta waaba ku talagalo oo isaga bedheeriy marka dheefta naftiisa hadduu u qaato biduuni bayina hadalkiisa la aqbali ma laakiin ruuxa maaligee shayga leh hadduu dantiisa daraaddeed waxaan u qaato oo qabdiga u sameeyo oo isagaa yidhi ii hay oo ka codsaday xaalka caynkaasa waa muxsin oo waa samafala maa cala almuxsiniina min sabiil allahna wuxuu yidhi kuwa samafalaya korkooda ma ahaanin waddo lagu dembaajiye ama qaandhow loogu xukmaa asalku waxa weeye ruux hadduu muxsin yahay waa inaan jid loogu lahayn yacni markaa lagu dembaajiyo ama qaandhow lagu saaro asalkaa marka la khilaafayo aayaddu sheegtay waxay u baahan tahay wax cad oo lagu khilaafayo haddii tacaddi ama wax la midi inay yimaadeen ay muuqato ruuxii samafalayey markaa qaandhowgu wuxuu uga yimi xagga ixsaanka ma ahee xagga tacaddigu uga yimi ruuxan ammaanada loo dhiibteen yidhi waxaan ii hay ee maaligu codsanayo uu leeyahay ii hay isagu ka codsanayo waqtiyada qaarna ayba dhici karto inuu isagu diiday u ley warigada warnima may ehay ruuxani marka waa muxsin waa samafalaya mar hadduu samafalayo hadduu hadhow yidhaahdo shaygii waa u celiyey oo uu iga qaatay ixsaankii wax cad oo kaga guuray lama hayo maaliggu hadduu leeyahay markii hore ixsaan waa ka ahayd laakiin warkan dambe uu sheegaya ixsaan ma aha oo muxsinnimadii iyo samafalkii wuu ka baxay waxa uu sheegayaana wax jira maaha waxaa looga baahan yahe bayino caddayn baa looga baahan haddii kale marka uu shaygan u dhiibanaayey oo uu isagu ka codsanaayey taa macnaheedu waxay ahayd ruuxani waa aamin ruuxu markaa ammaanada u qiray oo aamin inuu yahay uu qiray hadduu leeyahay ammaanadii waa ka baxay oo khiyaamuu la yimi ha caddeeyo layskama qaadanaya hadalkiisa marka taa jaanibka xoogga badani waa ruuxan samafalayay dhinaciisa xoog badan mar haddaanu dan gaara shaygan ka lahaynoo isagu aanu caariyaysane isaga laga codsado layidhi ii hay uuna sidii ku hayey hadhow hadduu yidhaahdo ammaanadii sidii baan anigu markaa u ilaalinayay isagaana iga qaatay markii dambe uu isna leeyahay kama qaadanin marka waxa weeye hadday bayino noqoto bayinada waxaa laga rabaa maaliggaa laga rabaa haddii kale ruuxan muxsinka ah baa la odhanayaa dhaartaada isku furo oo hadalkiisa waxaa lagu aqbalayaa dhaartiisa lagu aqbalaya wuxuu idhi wadalika liannahu idaa qabadahu lixadi maalikihi fahuwa muxsinun maxdun waxay sidaasi u dhacday oo labada masale sidaa loogu kala farqiyey hadduu shayga u qabto ruuxa maalig shaygan leh dheeftiisa daraaddeed hadduu u qabto oo qabdiga u sameeyo waa muxsin samafalay oo muxsinnimadiisu ay saafi tahay khiyaamo iyo wax kale ayna ku jirin wamaa cala almuxsiniina min sabiil kuwa samafalaya korkoodana ma ahaanin waddo lagu markaa dembaajiyo ama loogu qaan xukmiya walaakin yuqayadu daalika ha yeeshee taa waxaa lagu xidhayaa ida iddaca raddahu liladii ictamanahu markuu sheegto inuu u celiyey ciddii ku aamintay faalmuudacu walwakiilu waalwasiyu wanaadiru lwaqfi ida kaana dalika minhum bigayri ciwadin ida ddacawuu radda qubila qowluhum kii wadiicadiiyo ammaanada loo dhiibtay iyo kii la wakiishay iyo kii wasigee loo dardaarmay oo la yidhi adiga ayaa caruurta markaa aan kuu dardaarmayaayoo xoolahooda ka mas-uula iyo kii waqafka naadirka ka ahaa oo isagu eegaayey oo mas-uulka ka ahaa haddii ashyaadaasi ay uga dhacayso ciwad la'aanteed samafal maxdi ah uga dhacayso ee wuxuu ujro ku qaadanaya aynay ahayn markay raddi sheegtaan qowlkooda waa la aqbalayaa haddii bayino la waayo bayino khilaafsan haddii la waayo hadalkooda waa la aqbalaya waxaana lagu aqbalayaa inay dhaartooda ku ladhaan wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf oo innagii hore u soo marray mid kasta oo la yidhahdo hadalkiisa waa la aqbalayaa ila maqaamu nisaac baa la joogaayo waxaa lagu aqbalayaa inuu dhaar ku ladho wa amaa man qabada alcayna lixadi nafsi kaalmurtahini waalajiiri wa minhum almadkuuruuna ida kaanuu biciwad liannahum yakuunuuna ujaraa'a faida ddacaa axadu min haa'ulaa'i radda lam yuqbal qowluhu ila bibayina liannahu yaddaci khilaafa alasli kii shayga laakiin u qabsaday oo qabdiga u sameeyey dheefta naftiisa daraaddeed waa sida kii wax rahmaday dayn buu cid ku leeyahay dayntii buu wuxuu idhi rahan baan kaaga haysanayaa rahankeen ilaa intaad ii keenayso rahan aan sii hayo la kaala rahankiibaa dabeedna loo keenay rahankan wuxuu uga jeeday tawsiiqo uu u haysto inta dayntiisii loo keenaayo lixadi nafsi buu haystaa waxaa la mida kuwii aynu soo sheegnay haddii ay mushqaayad ku shaqaynayaan waayo waxay noqonayaan shaqaalay noqonayaan mar hadday mushqaayad qaataan naadir waqfiba ha ahaadee kii wakiilka hadduu mushqaayad qaato wuxuu noqonayaa shaqaale kuwaa midkood hadduu sheegto inuu wixii celiyey hadalkiisa bayino la'aanteed la aqbali maayo waayo wuxuu sheeganaya wax asalka khilaafsan marka biduuni bayina hadalkiisa la aqbali maayo bayina haddii la waayona ruuxii maaliggaabaa la odhanaya markaa ku dhaaro waa hadalkiisa la aqbalay alqaacidatu alraabicatu walarbacuun tanna waa qaacidadii afariy afartanaad ee ka mida min alqawaacid walusuuli jaamica ida addaa maa calayhi wajaba lahu maa jucila calayh markuu guto ruuxu wixii saraaye waajibka ku ahaa uu guto waxaa u waajibayaa wixii loo yeelay ayaa u waajibaya qaacidadan waxay tilmaamaysaa wixii ruuxa laasimka ku ahaa markuu isagu la yimaado wixii waajibkaa ku xidhnaa wuu yeelanayaa waxaa ku laasimay wixii ku xidhnaana way u sugnaanaysaa waa yeelanaya tusaalaheedu waxay tahay waa sida ijaaradii iyo shaqaalihii oo shaqa ruux loo diray shaqadii markuu qabto wuxuu yeelanayaa ujratulcamal shaqada ujradeedii iyo mushqaayaddeedii buu yeelanaya oo markuu dhammaystiro shaqadii la wada yimaado mushqaayaddiisiioo dhammaystiran buu leeyihi waxaa la mid a waxbaa baadifad loo yeelay oo la yidhi waxaa iyo waxaa ruuxa soo hela ama keena waxaa la siinayaa baadifadda noocaya nocaas ruux baa wixii keenay waa leeyahay jucaaladiisii waa leeyahay baadifadiisii waa u sugnaanaysa oo mutaysanay qaala allahu tacaala waliman jaa'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim waa tii ay ku soo aroortay suuratu yuusuf abnaa'u yacquub markay masar ka soo baxeen waa tii laga daba dhawaaqay oo galaankii ee boqorku wax ku miisaayey ayaa raashinkoodii lagu dhex riday dabeedna waa tii laga daba dhawaaqay oo la yidhi yacni waxbaa xaddeen daadna waxay yidhahen maxaa weydeen waxay yidhaahdeen nafqidu suwaaca almalik galaankii weynaa ee boqorku wax ku miisaayaannu weyne ciddii keentaana baadifaddaasay leedahay waliman jaa'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim galaankaa boqorkee weyn ciddii keentaa waxay leedahay raashin awrqaado bay baadifadaan u leedahay anna weliba dambiinbaan ka ahay buu yidhi kii yeedhay waxaa loo deliishadaa walimaamun jaa'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim laba baab oo baababka fiqiga ka mid ah baabuljucaala waa loo deliishadaa jucaaladu waa baadifadda baabulkafaalana waa loo deliishadaa oo baabka damiinka iyo ku saabsan baabkaana waa loo deliishadaa oo zaciim iyo xamiil iyo qabiil iyo kafiil iyo damiin waa isku macna waana isku wasni shantooduba xagga wasniga iyo xagga macnahaba waa isku mid zaciim waxay la mid tahay kafiil iyo qabiil iyo xamiil iyo damiin inuu ruuxu keeno keliya galaankaa boqorka ayaa wuxuu ku yeelanayaa baadifaddaas oo idaa addaa maa calayhi wajaba lahu maa jucila calayh wuxuu kaloo allah yidhi fain ardacna lakum fa aatuuhunna ujuurahun ninkii xaaskiisii markay kala tagaan ilmo yarina jiro oo naaska jaqaya wuxuu allah aayadda ku sheegay hadday dumarkaasi idiin nuujiyaan ilmaha siiya mushqaayadooda fa in ardacna lakum faatuuhunna ujuurahunna xadiidka bukhaariguna wuxuu sheegayaa min xadiisi abi hurayra inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qaala allaahu caza wajal halaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama rajulun acطaa bii uma gadar wa rajulun baaca xuran faakala hamanah warajulin ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yucطihi ajrah rawahu albukhaariyu saddex ilaahay baa yidhi anaa la doodaayo maalinta qiyaama saddexdaa waxaa ka mid ah nin shaqaalo dirtay oo shaqadii ka oofsaday oo ka dhammaystay shaqadiisi mushqaayaddiisiina aan siin kaas ilaahay baa la doodaya maalinta qiyaame marka mawdicu shaahidku waa kaa saddexaada ugu dambeeya xadiiskana bukhaari baa saxiixa kusoo wariyey maraamka waxaa ku dhacay khata waxaana dhici karta in marka ama nusaakhda ama sabqu qalam shiikha ka dhacay inuu yahay madbaci maaha oo waxa uu yidhi rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey sidaa saxiixina waxay tahay xadiiska muslim ma soo warin ee bukhaari baa soo wariyey marka ruuxu calaa kulli xaal wixii isaga saaraa markuu la yimaado wixii ka dhalanayey ee waxaasi sababayeen ee waxaa ku xidhnaa way u sugnaanaysa baabka acwaadda ama bedellada iyo baabka camallada mid walbana waa soo geliyey mid walba caan buu kuyo waa soo geliyey marka shaqo shaqooyinka ka mida ruuxii ku kaca hadday tahay imaamo uu masjid tujiyo hadday tahay adaan u addimo hadday tahay tadriis u cilmi dhigo hadday tahay camal kale acmaashaas haddii ujuurooyin loo yeelay oo cidii ay tidhi ujranu ku bixinaynaa markuu camalkii ruuxu la yimaado ujradii wuu yeelanaya ujradii wuu mutaysanaya oo waa yeelanaya alqaacidatu alkhaamisatu walarbacuun tanna waa qaacidadii shan iyo afartanaad man laa yuctabaru ridaahu fii caqdin aw faskhin laa yuctabaru cilmuh ruuxii aan la ictibaarinayn oo aan la tixgelinayn raalli ahaanshihiis waa inay sharti ahayn un raalli noqdaa oo waxaa ku raali noqdaa caqdi gudihii ama fasakhaad gudaheed inuu ku raali noqdaa aan la shartinayn ama sharcigu aanu ictibaarinayn inuu ogaadaana sharti maaha laa yuctabaru camaluh waa khata' matbaci ah nusakh badani waa qorayaan oo kala duwan laakiin waa khata' matbaci ah sida saxdaahi waa laa yuctabaru cilmuh dabeedna laamkiiyo miimkii baa isdaba maray qaacidadan waxay tilmaamaysaa ruuxii aan la shartinayn inuu waxaa raalli ku yahay inuu ogaadaana shardi maaha oo hadduu og yahay iyo haddaanu ogaynba waxaas waa asaxayaan raalli ahaanshihiisa haddii la ictibaarin lahaa oo sharcigu ictibaarin lahaa ogaalkiisana waa la ictibaarin lahaa waxaa la lahaa ma ogeyn inuu ku raalli noqdaana shardi bay ahayd marka mar haddaanu ogayn waxaanu ogayn raalli qofku kuma aha saas aawadeed yacni waxa weye inaan asixin baa ka iman lahay laakiin marba haddaan raalli ahaanshihiisa waxba ku xidhnay ogaalkiisana waxba kuma xidhnaa hadduu og yahay haddaan ogeyn baa ismi cala sabiil misaal talaaqa waxa sameeyo uu ka dhacaa ninka gabadhu markaa talaaqa iyadu ma samayso mana mulkido inay ku raalli noqotaana shardi ma aha oo lama odhanaayo ninku gabadhii wuxuu furayaa markay iyaduna oggolaato ogolaanshaheedii wax ku xidhan ma jiro isaga marka waxa weeye ninka ayaa markaa mulkiya talaaqa isagaa hanta saas aawadeed haddii marka ay ula muuqato inuu furo waa furaya lamana odhanayo kaama furno mar haddayna iyadu raalli ku ahayn waayo gabadhu waxay u xabisan tahay ninkay u xabbisan tahay haata axaadiis ay ku soo aroortay cawaanin cindakum qaar la soo qafaashay dumarku yihiin idinka agtiinna cindad qafaalan oo kale oo addoomma ah saasoo kale agtiinna ka dhigaya saas aawadee culammadu waxay yidhahdaan nikaaxu waxa wuxuu shabbaha bay yidhahdeen riqiga iyo addoonnimada oo sidaan addoonku u tasarufi karin biduuni idni sayidi baa gabadha lafteedu inay u tasarufi karin hataa aahaarta salafka qaarkood laga soo wariyey falyandur axadukum man yuriqu kariimatahu ha eego midkiin inantiisa ama walaashiisa sharafta leh cidduu addoon uga dhigaayo ha eego marka nikaaxi waxaa la ictibaarinayaa inuu yahay yacni markaa shabiih biriq mid addoonnimadii shabbaha marka ubadkiina waxay u sugnaanayaan oo ku abtirsanayaan aabbihii saynu horeba u soo aragnay nafaqadii iyo masruufkii iyo mariinkiina ninkuu saaray amarkiina isagaa dumarkiina waxay ka dhigan yihiin sidii marka waxa weeye beeroo kale ka dhigan faatuu xarsakum annaa shi'tum dee markay ninka ula muuqato beertan inuu wax ka beerto waxbuu ka beeranaya markay ula muuqato inuu wax ka beertaa inayna saalix u ahayn idinkuma ijbaari karto isagaa doonan kara beer kaleo wax ka beerto hadday ula muuqato tan inuu ka beertona waa ka beernay marka dalaaqi isagu gacanta ugu jiraa gabadhii dalaaqii yacni markaa waxba kuma leh raalli loo shartin maayo idan ogaalkeedana looma shartinayo oo masalan ninbaa xaaskiisii isagoo ka maqan baabu fura markhaatiyaal buu u yeelay waa dambe oo cadadbixiba dhammaaday muddadii lagu cadadbixi jiray ayuu yidhi berigaasaan fura caddaynteediina waaba keenayba miyaa la odhanayaa gabadhu haddaynay ogaanin oo aan loo sheegin dalaaqaa hore asixi maayo miyaa la odhanaya maya wuu asaxay cadad bixina waaba dhammaaday waayo ogaalkeeda waxba kuma xidhnayn arrin ku saabsan beeni inay soo geli karto isagoo wakhtigaa aan furin inuu tan odhan karo waxaa laga baxsanayaa markaa markhaatiyada loo yeelo culamada qaarna markhaatiyada waa shartinaya khilaaf bayna almadaahibtaas almuhim mawdicaynu u jeednaan waxay tahay dalaaqii inay ogaataa shardi uma aha sidaan raallihaansheedu shardi u ahayn ayaa ogaalkeeduna ayna shardi u ahayn wakadaa waxaa la mid ah raajacsiga gabadhiibu wuxuu furay dalaaq rajci ah oo la raajacsan karo yadan cadad bixin ayuu raajacsaday markhaatiyaalla waa u yeelay mar dambe oo ay cadad baxdayba ayuu sheegtay oo yidhi gabadhani waa xaaskaygii waana raajacsaday markhaatiyada saa iyo saasaana caddaynayo maalin heblaayo taarikhdu marka intaa ahayd inaan raajacsaday markhaatiyadii weli waa ku isbaatiyey lama odhanaayo mar haddaan warkaasi soo gaadhin gabadha reerkoodii iyo gabadhii toonna aan warkaasi soo gaadhin yadana cadad bixin waxba kama jiraan saa la odhan maayo waayo raajacsigu yacni waa wax ninka gacantiisa ku jira maaha raajacsigu guur la cusboonaysinaya maaha ama lala imanayo guur hadday ahaan lahayd gabadha reerkoodii markaa waxbaa ku xidhnaayo weligeedii inuu dee laa nikaaxa ilaa biweliyin waxay ahayd shardi laakiin taas waa nikaax raajacsigu waa ka duwan yahay waayo gabadhan dalaaqa la furay rajciga ah axkaamaha qaarkood weli zawjay ka leedahay axkaamaha qaarna waa kaga duwantah axkaamaha qaarkood zawjay kala mid tahay intaynay cadad bixinoo mar hadduu dalaaqu rajci yahay waxaa ka mid ah hadduu midkood dhinto ninka ama markaa gabadha inta ayna cadad bixinka kale waa isu soo taagaya dhaxalkii zawjnimo ama zawjannimo ayayna ku dhaxlayaan marka weli cismadii ninka bay gabadhu ku sugantay mar hadduu dalaaqu rajci yahay ayna cadad bixinna saas aawoodee raajacsigu wuxuu ku xidhan yahay inuu isagu ku dhawaaqo markhaatiyaallo u yeelo taas iyadaaba ku xidhan oo allah wuxuu yidhi wa bucuuratuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa dumarka raggooda ayaa u xaqnimo badan ceshiga ay xaaska soo ceshanayaan ama gabadha soo ceshanayaan hadday islaax uga jeedaan raggaa u xaq leh axaquda maxaa laga qaadanayaa dumarkii waa uga xaqnimo badan yihiin saas aawoodeed iyadaan raalli ahayn in la raajacsado ila isaga uga xaq lehe mar hadday raddi iyo celi noqotee yadaan ku raalli ahayn in la raajacsado bay raajacsamaysaa hadduu ninku raajacsado taana culammadu waa isla oggol yihiin wax khilaafi kuma jiro ama masalada khulciga ku saabsan haddii gabadhi waxa weye talaaqa ay codsato oo dalqadda ay markaa xoole ku iibsatay taasi baabkaynu ka hadlayna ma aha waayo talaaq rajciya taasi ma aha baa-inay noqonayso taasi mukhtalicadu iyadu waa ka duwan tahay baabkan laga hadlaya maha waxaa laga hadlaya waxay ku saabsan tahay waa talaaq rajci ah ee khulci ma aha talaaq baa'inana maaha waxaa kaloo baabkan soo gelaya xorayntii hadduu ruuxu cid xoreeyo kaa la xoraynaya inuu raalli ku yahay sharti maaha si aan raalli ahaanshiisu sharti u ahayn ayaa inuu ogaadaana ayna sharti u ahayn oo iyadoo isagu aanu ogaan buu xoraysmayaa marka lagu dhawaaqay xorayntaba marka taana saas yadaa weeye khiyaarada sharcigu sheegay sida khiyaaru shardiga ama khiyaaru caybka iyo ashyaada la midka ah ka kale ha ku raali noqdo ama yaanu ku raali noqon ha ogaado ama yaanu ogaane khiyaarkaa wuu yeelanayaa ruux mar haddii sharcigu siiyey albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa fain sadaqaa wabayana burika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima xadiiska saxiixayn looma shardin khiyaarka uu ku sugnaanayo in darafka kale og yahay ama ku raali yahay lama shardin khiyaaru shardiguna waa saasi leeg khiyaaru caybku waa saasi leeg qaacidadu waxay tahay man laa yuctabaru ridaahu fii caqdin aw faskin laa yuctabaru cilmu raalli ahaanshihiisa kaaan la tixgelinayn ama la shardinayn oo caqdi la samaynaayo aan raalli ahaanshihiisa loo shardinayn inuu ku raalli noqdo ama fasakh wax la fasakhaayo aan raalli ahaanshihiisa loo shardinayn wakada raajacsi wax la raajacsanayo aan loo shardinayn iyo wixii la mid a inuu ogaadaana shardi maaha hadduu og yahay iyo haddaanu ogayn mid walba waa markaa dhacayaa oo waa fulaya sidiisa ayuu mid walba markaa u furay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk